galabta maxaa kaa cusub sabti galab sabtidaad moogtahay galab shaqaad waa galab shaqo aad galbaha kale way ka duwan tahay mhm. haddii galbaha kale oo sida khamiista iyo jimcaha iyo arbacada oo kale mhm. lasii filayay inay ka dambeeyaan maalmo fasaxa galbahan oo kale waxaa la fishaa inay soo socdaan maalmo shaqo <laughs> saaxiibada barnaamijka waxaan leenaha markale soo dhawaada alaaga barnaamijka waxaan ku daafurnaa dhankay kaalimaha suugaanta mhm. waxaan soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo axmed rasta heestan waxaa la yiraahdaa dumar iyo jacayl maaha dahabiya lacago kalgacaylku doqon maaha liita dirac maaha lagan dahabiya lacago galgacaylkudantuna ceeba malahe dadkunba isku nacay adkunba isku nacay dumartaan ka caashaqay dunyayga raacdee dumartaan ka caashaqay dunyayga raacdee madaayaa jacaylo dibna uga haraa ayaa jacaylo ma oga haraa haba ila dakeeye dumariya jacayl isaga taga iyaga dhan <laughs> eh, haba ila dageyayacni wuu sii qorshaystay mm. dhibkuu doonaba ha ii keensadee mhm dumar iyo jacaylba ka harama oga qaada mhm. <laughs> eh, maayo eh. laakiin xoogaa waxyaabaha qaranka culeys kugu noqdaan mhm, mhm. waxaa laga yaabaa ifraax go-aan qaadato istiraad waxaanuma ka hartaa ah, ayagana maskadiisaa laakiin waxaa kasii fiican tahay inaad og tahay dhibaatada waxaan ku keeni karaan sidaasuu sheegaya hadda haba ila degey yacnii culeysku doona waa ii geystee hadee safarkii morookona weli waa jira <laughs> horta ma ogta ila igu dira nimankii marookaan ee gabdhihii marookaanka ahaa oo oh, yaa nugu dira fariintiis eh, gudbi eh, fariintii eh, maxaa carabiga ilaah muxuuna xaliima waa shaqaysane luuqad arin baa ku hadashay <laughs> warka jooga walfashidka jooga la yiri mogtaa waxaan arkay <laughs> eh, dad cadaan ah oo mm-hmm. qoomiyado kala duwan isugu jira mm-hmm. oo loo meerinaya soomaaliga oo la dhahayo hebel hebel <laughs> <laughs> sidaas iyo sidaas dheh eh, dumarkiina kaalintooday qaateen raggeena kaalintooda qaateen laakiin ciyaartaas markaan fiiri waxaa hogaaminaya dumarka inaad badi rabtaan laakiin sasla isku ogeyn eh, adabtinimo lama raboadabtinimo maaha laakiin xaqiiqada oo jirtaa la sheegay gabdhihii mhm, marookaanka ah waa loo digay waxaa layiri mhm. fashilkaasi ayuu idin soo gaarin <laughs> <laughs> waxaa la rabay wiilashiinii eh. maadaama maratsoomaali mhm. eh, inay badiyaan maadaama rabaan si sax maahan <laughs> <laughs> wadada la maraamarka inta ay ku rafaadeen ay halkaas u guureen <laughs> dumarna meel kasta joogaan dee in lais dhibaateeya ma ogol mar walba isu helinaysaan waa hagaag kaalmaha sugantaa kusoo nasanaynaa waxaa noo soo qabanayaa hees la yiraahdo caasha weeye oo ay ku wada luuqayaan saalax qaasim iyo khatro daahir haddii samir wax lagu helo ayaa la yidhaahdaa mm. ಮೈನಲ್ವಾ garan leelehe cashaqusad weeye mhm. sama ma isla garanaa ayuu leeyahay leeyahaycashaqusad weeye samih iska ilow haddee dagaalka <laughs> eh, mhm. mugtahay <laughs> samama isla garanaa haddii lagu dhahay oo lagula raadinayo nabad mm. iyo in wax la waanwaan haddii raagtay xitaa nabaddu markay imaad in la qaatay <laughs> eh, waxaa la dhaha mataqaanaa uh-huh. si walbaba dumarka in la gar helaa way adag tahay runa been waxay tahay ma aqaanhaddii <laughs> soomama isla garanaa mhm, mhm. wuu leeyahay saalax qaasim mhm. qadradaarina ay leedahay sid weeye samihii iska ilow yacnii dagaalkaanu sababta ay u tiri waa meesha ku jirto Ah, ma laga yaaba ina iyadu xoogaa marka hore ku horeysay marka hore wax lala qaban waayey kadibna hadda isagii marka soo ah, laabtaydagaal <laughs> kuma fiicna dumar iyo ragba hmm. alla wax iskugu daray dee waxaan leenahay nabad alla dhexdhigo lama kala maarmo waa tahay dhanka kaalimaha suugaanta ayaan kusii soconaynaa waxaan noo soo qabanayaa cabdulaahi oo hees ay ku luuqayso faadmo cabdulaahi kaahin mm-hmm. heestan waxaa la yidhaahdaa majimba majamba aniga joogayga maqan qalbigaydilana allahayow jamiyo naar adow kala jaheeye aniga joogayga maqan qalbigaydilana rabadad la soo maray qoonjabiyo maamuus si rabadad la soo marayisagana jacaylkuba walayahay dad jalla sideen sida lagu jaheeyo isagana jaacayl kubahaa u leeyahay dad jaallaa sideen sidan ugu cunto hila iyo sida johora noortu meel ila joogo jibinto hila iyo sida johoraad noortu meel ila joogo joogto weligeed sokan jabaadka iga galajisahayga eebbaha jannaadiisa iga siine waxay tahay jawaabtaydu inankaba jaalbeebta haduu xadu jabiye wacadkiiba waxay tahay jawaabtaydu inankuhay jawaabtaydu ruguna ma qoribaha jalbiskuna ma bahaluba jaleladu maadgeedbaha jilbiskuna ma bahalbaha jikruguna ma qoribuba waxaan jira dadka laba jirka qaa jirjirool siduu yahay hadbaa jeega ku dhiga ee aan danaga jirin wajiga ku dhira ee aan danaba jiriyo waxaana jadaba jaliilkan ka magan galaye nabsiguna haduu jiro aska talabuteeye waayahay faadumo cabdulaahi majinbaa majaanba mise mhm. jahwareer bay arintaydu joogtaa hadaad meel lagaa jiraatad aqoonjahawareerkaha wax ka mhm. xun ma lahan mhm. fiican in haddii cudurka la daaweynayo la yaqaano haddii arin la xalinayo la yaqaano meesha ay brobalemka u ka taagan yahay haddaad meel u socotid inaad taqaano jihada ay kaa xigto ha haddii jahawareer yimaado laakiin wadana garaa u leedahay inay tiraahda majinba majaanba halkey ka jirta hawsha waa inaad dhihi kartaa mhm. faadmo qaasin ayaa ku luuqeynaysay faadmo cabdulaahi ayaa ku luqeynaysay barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna qeyb ka ahayd weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkeena galab wanaagsan qeybihiisii dhexan waan isla maraynaa mhm. weli faan wala fara kama qodnaa layiri dhankay kaalimaan kusii soconaynaa waa dhankaagi mhm. waxaan soo qabanayaa heesuu ku luuqeey habanle heystan waxaa la yidhahdaa sakaraadka caashaqa dhise saxyaadu hurda sanqaadka howlaha ina subax dareego samsami halbowlaha saablayda ofaha howlaha ina subax dareego selashaanka badaya waa dhowra socotee selashaanka badaya ka dhowra socotee loo dhowra socdee saadaalinayee mhm, mhm. miyaad seedhay wacadkiimiyaad seedhay nabadii waaba kaafilaywaan saadaalinayee ma saydhay waan ogaa mogtaa inaa isbedel iyo wax soo wadida waa ku fikiraya waxaa la dhahay shar yani ha u tookeenin mhm. khayrka wax makaadhibe hadaa laakiin shartaa kusii fikirta waa helaysaa lemalino maya <laughs> sharta hadii aad u tog haysid oo aad ku tashitid in mhm. imaan karto mhm. oo aad ugu tala gasho mhm. yani inaysan wax ku yeelin badan tahay because khayrku waxba kuma yeelo ah, laakiin sharta waa inuu sii diyaargaroodaa lacaalla haday dhacda xitaa dadka waxay dhahaan ah. laakiin lagu fikirin laakiin qalbiga bini aadamku ila ma aha markasta wax uun waa fila qofka hadii arinu ay markaas soo wajahan qaybihii dambe barnaamij kala wanagsan isla soo gaaranay dhammaan dhegeystayaashaen dhegeysanaya waa mahad celinaynaa iyo mhm. farsamoyaqaankan uu farsameynayay gabagabada barnaamijka waxaa noo soo qabanaysaa saaxiibada waxaad ku macsalaamaynayno adigaan kuu daynayaa mhm. waayahay waxaa usoo qabanaya anigana hees ay ku wada luqeeyaan jooqla shire iyo sidoo kale nimcayaasiin heestan waxaa la yidhaahdaa soo dhowo waayahay saaxiibayaal guud ahaan heestaas ayaa u dambeysay barnaamijkeenii kale wanaagsan tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa bootaani ifraaxoo idin leh nabadgelyo ma caqaygo xaliga ku aaga tagino u soo dhow kama soo dhow ودفعشاني أذكر جنات جناتي لولا قشاني أذكر جنات aan ku dhanto